jawaaba kayfa fi su'aali man sa'al mihaaluhu jaa'a alamiiru raakiba wa qaama qusun fii cukaada khaatiba wa minhu man da fi lfinaa'i qaacida wa bictuhu bidirhamin fasaacida walxaalu xaalkii iyo watamyiizu tamyiizkii mansuubaani kuwa la nasbiyey weeye calaa ikhtilaafi alwadci dejin iskhilaafkeed xaal ay ku sugan yihiin baa la nasbiyey iyo walmabaani xagga dhista iskhilaafkeeda uma intaa dabadeed kila nawcayni labada nooc kii la arkaba jaa'a waa yimid fadlatan xaal uu yahay dheeri munakaran xaal uu yahay mid la nakireeyay bacda tamaami ljumlati jumlada gadaasheeda kadib laakiin lagu noqoye idaa nadarta markaad fiiriso fi ismi lxaali xaalada markaad fiiriso ismulxaalku waa xaalada lafteedii leanna waa ismi wajadtahu waxaad helaysaa ushtuqa in laga soo goostay laga keenay min alafcaali afcaasha xaggeeda mutasarifka ah uma yuraa waxaa lagu arkayaa oo lagu ogaanayaa cinda ictibaari man qof fiirintii caqala kasay jawaaba kayfa kayfa jawaabkeed xaal ay tahay fii su'aali man qof su-aashiina jawaabay u tahay sa'aala weydiiyey mithaaluhu xaalka mithaalkiisii waxaa weeye jaa'a alamiiru amiirkii baa yimid raakiban xaala kownihi raakiban xaal u yahay kii fuushan wa qaama qusun ninkii qusi loodhan jiray baa istaagay fii cukaada suuqa cukaada khaatiban xaalu yahay kii khudbaynhaya gobay aqrinhaya wa waxaa ka mid aha mankeebuu daakani ahaaday filfinaa'i guriga dhexdiisa qaacidan xaalu yahay kii fadhiya wa bictuhu waan gaday bidirhamin baan ku gaday iyo fasaacidan wax ka sarreeya baabulxaali watamyiiz meeshan waxaan kaga hadlaynaa noo kusoo jiray mafaaciishi ee waxaynu halkan ku gelaynaa maanta laba baab labada baab waa baabulxaal iyo baabu tamyiiz waxaa mid a min faxli sheekh ninkan kaleeto khatarsanidiisa labadan baab wax isugu geeya hal baab waa yaryahay bal waxaa la sheegay inuu isagu ugu horreeyey sababta uu isugu geeyey waxay tahay waxa ka dhexeeya dhexdooda itisaal itisaalka culimadu waxay samayn jireen baabulxaal haddana baabutamyiis baa ku xiga isagu laakiin hal baab buu ka dhigay bilowga hore intuu hal baab ka dhigay bu laakiin faahfaahinta markuu faahfaahinhayay maadaama khilaaf uu jiro buu gadaal mariyey tamyiiskii xaaladiina wuxuu soo mariyey horay buu soo mariyey marka laba baab wey waxaan ku qasbanahay marka labada baabba inaan tilmaano maxaa xaal la yidhaahdaa maxaa se tamyiiz la yidhaahdaa maxay ku kulmaan maxayse ku kala tagaan xaalada horta asalkeedu xaalo kolka la yidhahdo horta waa xawalun waa wareeg xaalo asalkeedu waa xawalun lafdiga meesha laga keenay waa xawalun sarfi ahaan waxaa la yidhi marka taxaraka xarfulcilla wanfataxa maa qablahu qulibat alcillatu alifan fasaara marka muxuu noqday xaalun buu noqday intaan baaba ku dhacdayba bas xarfulcilla xarakoobay waa wowga wixii ka horreeyey baa kor dhigmay waa xa'da cilladaa la bedelayaa oo wowga alif baana loo bedelaya muxuu noqday marka xaalun xaalin xaalan midkaa rabtaba dheh icraabku unbuu raacayaa kelmadda dambe ishtiqaaqeeda meesha laga keenana waa taxawul ishtiqaaqa meesha laga soo jeexday waa taxawul waa xaaladu waa tanaqul <coughs> iyadoo asal ana way jirtaa quliqa alinsaanu daciifan labaatanka qaybood ay kamid tahay mid kamida wey waa la labeeyaa xaaladan waa la dhidigeyn karaa tudkar wa tu'anas xaalun dayib iyo xaalatun dayiba labadaba waa la odhan karaa xaalun iyo xaalatun xaalun xasanun xaalun xasanatun waa la odhan karaa waana la tadkiirin karaa waana la taaniisin karaa maxaa marka xaalo la dhahaa xaalo ilan wasankeedii waan sheegnay waxaynu idhi waa xawala meesha laga keena ishtiqaaqeedina waan sheegnay waxaynu ihi waa taxawul waa tanaqul ah luqada marka maxaa xaalo la dhahaa luqada iyadu waa macno weyn ma samayso lakin muhimaddu waa maxay isilaaxa luqada waxaa xaalo la yidhaahdaa maa calayhi alinsaanu min khayrin aw sharin qofku waxa uu ku dul sugan yahay unba xaala la dhahaa war see tahay waad xanuunsan xanuunsanahay xaaladaad ku sugan tahay waa maxay waa xaalad xun war see tahay nicmatu rabbi xaaladaad ku sugan tahay waa maxay waa nicmo ayib xaalada uu qofku ku sugan yahay unbaa la dhahaa ama khayr ha ahaato ama shar ha ahaato iyo xaalo la dhahaa isilaaxa laakiin ay ku heshiisay carabi xaalo waxaa la yidhahdaa alismu sariix almushtaq aw ilmuawalu bihi alfadla almansuubu luzuuman bilficli aw shibhi almufasiru liman bahaba min alhay-aati ayaa la yidhaahdaa allaaxiqati aw addaati alcaaqila wagayraha inta dambe waa iska yar dabatuur istilaaxa waxaa la yidhahdaa xaalo alismu sariix kow horta waa inuu ismi yahay labo ismigaasina waa inuu ismi sariix a yahay saddex ismigaasi waa inuu mushtaq yahay oo jaamid uusan ahayn afar tii hore soo ma ahayn al-ismu sariix meesha waxaa gelaysaa awil mu'awalu bisariix ama ismi sariixa oo cad ama ismi lagu awilayo sariix lagu awilahayo alfadla waa inuu kalaamka dheeri ka yahay waan fasiri doonaa hadalkaas mutlaq ma aha hadalku macnuhu fadlo kolka yidhaha wuxuu keenayaa hadalkuu ka maarmi karaa xaaladana mar walba hadalka oo maarmo marar waxaa jira uusan ka maarmi karin oo qur-aanka xataa uu ku jira marka hadda waxaa laga wadaa waa inuu hadal dhammaystirmay gadaashi dhaco dayib waliba waa inuu mansuub yahay ismigaasi luzuuman weligii waa inuu laazim yahay mansuub ficil waa in lagu nasbiyey ama wax shabaha waa in lagu nasbiyey ficil iyo wixii ficilkaa shabahayay waa in lagu nasbiyo almufasiru liman bahaba min alhay-aat wuxuu fasirayaa wax qarsoomay oo hay-ada ah hay-ad waa maxay qaabka qaabka tilmaanta hadda aan tilmaanay oo dhan laba tilmaamood waxaan ka ahayn wuu la wadaagaa ninkii la odhan jiray tamiis bal u fiirsada iyada waxaynu nidhi waa ismi sariix ah ama lagu awilo isagu sariixa basi noqon doonaa ismigu waa inuu mansuub yahay way wadaagaan waa inuu fadlo yahay way wadaagaan mid waliba waa inuu hadal dhambaystirmay kadib yahay way wadaagaan weliba matni o dhama nakiro waa inay way wadaagaan wax qarsoomay waa inay fasirayaan way wadaagaan lakin xaalada hadda maxaynu nidhi min alhay-aati qaabka qofku fasiraya xaaladu isagu wuxuu fasiri doonaa daatadu fasiri doonaa isagu ama nisbada ilan isaga labada qaybood ahe tamyiiz daat iyo tamyiiz nisba dayib kan waxaa lagu odhan wuxuu yimid isagoo naxsan isagoo faraxsan isagoo qoslaya isagoo caydh ah isagoo baqaya ka waxaa la odhan isagoo buuran isagoo dhuuban isagoo madow isagoo cad isagoo gaaban isagoo dhididsan baa lagu odhan hayaa ladu fiirsada dhidid daadanhaya midna wuxuu fasiray dhididka waxuu ka daadanaya daatada ama wuxuu fasiraa waan gaari doonaa isaga tilmaantiisaynu gaari doonaaye ama wuxuu fasiraa daato ama wuxuu fasiraa waxa macnaha daatadantadeeta ficilka ka dhalanhaya ee uu samaynhayo haddaba waxaynu idhi alsmu halkaa maxaa ku baxay waa qayd ficilkii iyo xarafkii xaala marka ism ma noqotaa ficil xarafse ma noqotaa maya muawal kolkaynu nidhi waxaa gelaya marka alismu sariixa wilmuawal samaynan odhanin jumladu xataa way soo gelaysaa afar iyo tobanka jumlo waxaa kamid a jumla xaalo xaaluwa mafcuulun mxua xaaluwa mafcuulun mudaafun waaqicu jawaaba shardin jaasimin baan ku gaari doona insha mar baan aqrin doona insha allahu taala jumlooyinka afar iyo tobanka jumlaha waa toddobaatan iyo afar beyt oo karaaba intaas waa gobol yar oo khatar a ah weeye cabdillahi fawsaan baana cabdullah fawsaan wuxuu saaray bm sharax aan caadiba ahaynba waa alfaada garaamarka ah marka jumlooyinka afar iyo tobanka toddoba way icraaban tahay toddobana ma icraabno toddobada icraaban jumlada xaaliyada ku jirta fii maxali nasbin bay tahay leanna waa la ihi waa mansuub sooma awilma awel marka waxaa soo gelaya aljumlatu alxaaliya saa dar markuu afar iyo tobankii tirina wuxuu yihi xaalu wa mafcuul mudaafun waaqicu <coughs> matel isagoo <coughs> xaaladii hadda dhacday waa jaa zaydun baa yimid yadxaku xaaluu qoslayo jaa waxaa yimid zaydun zayd baa yimid yadxaku he xaal uu yahay kii qoslahaya jumlada hadda iska saaran ficilka iyo faacilka iyo ficilkan mudaaric jumlada dambe ee yadxaku aba waxay taallaa fi maxali nasbin xaala ay taallaa jumlada way noqon kartaa mudaariciya ismiyay noqon kartaa jaariya majruur bay noqon kartaa laakiin mar walba jumladaasi xagay taallaa baan idin idhi fi maxali liannu tilmaanta aynu haysanaba waxay alismu lmansuub alismu sariixu aw ilmuwalu bisariix waxaanu idhi waa inuu yahay xaaladu waa inay ismi maa laysa juz-an min alkalaam waa waxaan ka ahayn qayb ka tirsan hadalka maa maa laysa juz-an min alkalaami <coughs> ayib haddaba saa darteed xaaladu haddaynaan saa odhanin oo aynu odhan lahayn waa laga kaaftooma mar walba lagama kaaftoomo xaalada mar walba lagama kaaftoono marar badan waxaa jirta aan laga kaaftoomi karin ayib waxaanu nidhi ismigaasi waa inuu yahay mansuub bimacnaa waxa weeye asmaadu saddex bay ahayd marfuuc iyo mansuub iyo majruur iyadu waa qeybta mansuubaadka luzuman baynu nidhi luzuman waa inay weligeed xaaladu mansuuba tahay halkaa waxaa ku baxa nactiga ba halkaas ku baxaya liannahu nactigu mar walba ma marfu ma ma mansuubba waxaa laga nactiyey bu ku xidhan yahay ha wa waxa alla wax laga nacteenayo waa taabic len isagu ayib leannahu nactigu asalkiisa waa mansuub lakin nasbuhu laysa laaziman lakin xaalada nasbadeedu waa luzuman <coughs> almufasilu limabaha min alhay-aati halkaa waxaa ku baxaya <coughs> tamyiizka leannahu tamyiizku wuxuu fasirayaa wax qarsoomay oo daataa ee hay isagu ma fasirahayo ayib kaas waa xaaladii maxaa ku soo hadhay alxaal wa tamyiiz soo ma ahayn tamyiizka maxaa la yidhahdaa tamyiizka luqada waxaa la yidhaahdaa faslu shayi can gayrihi shaygii oo shay laga saaro ilahi wuxuu uhi wamtaazu lyawma ayuha almujrimuun wamtaazu soocma alyawma maanta ayuha almujrimuuna gaalayahow soocma marka waa maxay waa tamyiiz waa kala maritaan soo sooc soolada waxay tidhahdaa iga sooc xaggan u soocmay ariga ariga ma laga soocay xoolaha inoo kala sooc waa kala saaritaan weeyaan gaalada waxa la laleeyahay maalinta yowm alqiyaama ka marma muminiinta hadda tamyiiz maaha laakiin luqa ahaan islaaxaan tamyiiz ma aha laakiin luqa ahaan waa maxay waa tamyiiz masder asal waa maxay isagu marka waa masder laakiin waxaa loola jeedaa ismulfaacil istilaaxaan laakiin isaga laftiisa waxaa la dhahaa alismu asariix aljaamidu gaaliban waalmushtaqu qaliilan soo ma jeedaan almansuubu bidaati almubhama aw bilmusnadi almufasiru liman bahama min adhawaati aw nisab yar qanadhafku ka dhiga soo maa waa alsmu alsariix almansuub almufasir liman bahama min aldawaati aw الnisab wakaa tiblaant saxda ah kaasaa dhib yar soo maaha <laughs> ogaas oh, waa xoog siyir fogeynaya ninkani de waa waa faa'iidooyin laakiin ogow tamyiizka waxaa la dhahaa istilaaxan waa inuu ismi yahay maxaa ku baxay ficil iyo xaraf asariix waa inuu yahay maxaa ku baxay muawalkii jumladii iyo weligii tamyiis waxaad ogaanaysaa ma noqon hayo weligii jumle ma noqon hayo jaamid waa inuu yahay halka maxaa ku baxay xaaladii leanna xaaladu maxay ahayd mushtaq laakiin haaliban buu yahay maxay jaamid wa qaliilanna waa mushtaq inta badan marka dee alqaliilu laa xukma lahu alqaliil laa xukma lahu almansuubu waxaa loo nisbeeyaa un weligiiba wax qarsoomay oo mubham ah ama waa musnad o waa loo tiiriyaa waa isla meeshii intaas waxba faaida weynba ma lahaba <coughs> almufasir waa tilmaan saxdeed almufasiru ee caddaynaya lima bahame min adhawaati aw inisab waa inuu caddaynayo daatooyin ama nisba nisbada qofkan kadeeta waxa uu maantalem qofkani ku sugan yahay inuu qofkan kadeetahay dhididay oo inoo imaan doonta mithaalkan qaybihiisa inoogu imaan sariix baynu nidhi soo maa tamyiizku weligii jumlo ma ahanhayo walaa shayhan biljumla ma ahanhayo xaaladiisa ayaa halkaasi ku kala baxeen soo ma jeedaan mansuub baynu nidhi waxaa ku baxay marfuucii iyo majruurkii tamyiizku waxaa dhici karta inuu majruur yahay lafdan laakiin mar walba wuxuu ahaanayaa ama uu yahay majru muxuu ahay mansuuban marfuucan lafdan mar walba muxuu ahaanayaa mansuuban maxallan ten haddaad tidhaahdo cindii halaathatu rijaalin wa qafiizu burin midna wuu godan yahay midna hoos dhigan yahay waxaanu leenahay halaathatu waa tamyiiz mabniyun cala dami fi maxali nasbin waa tamyiiz ayib almufasiru baynu nihi mufasirka waxaa ku baxay wax alla wixii intii kale la soo wadaagay een xaalo ahayn laakiin weli way wadataa xaaladu leanna xaaladu maxay ahayd mufasir isna waa mufasir liman bahda min adhawaat halkan maxaa ku baxay xaaladii xaalad maxay fasiraysay hay-ada hay-ad waxa weeye matalan matalanba haddii aad tidhahdaan hay-a iyo daat waa maxay daatadu waa shaksiga qofka hay-aduna waa maxay waa waxa banaanka isaga ka ah isagoo gaadiid fushan isagoo qoslahaya isagoo waa waxa banaanka qofka ka ah weeyaan waa hay-a ah. ya wa marka markoo la taaban karaa laakiin wax banaanka ah faras buu ku yimid baa gabartas waa la taaban karaa <laughs> ayib maa ku hadhay marka mithaaladii un wal xaalu haddaba xaaladii ma jirtaa ciday u qoran tahay alxaalu oo wow lahayn meeshaa hore mise kulli waa walxaalu wal wow waa soo istinaaf marka caadif ma noqon karo waa istinaaf walxaalu wow haddaan hadda odhan lahayn wowgani waa cadfan yahay wuxuu ku cadfan yahay hadalkii ka horreeyey maslado dhan ba baadil isla soo bixi lahayd liannahu walmacduufu cala lmacduuf muxuu raaci lahaa xukman baabkan iyo baabkii ka horreeyeyna dee kuma lahayn walxaalu xaalkii iyo wa tamyiizu tamyiizkii labaduba mansuubaani kuwa la nasbiyey way wadaagayeen soomaha nasbaha cala ikhtilaafi alwadci dejin iskhilaafkeed xaal ay ku sugan yihiin iyo walmabaani xagga dhiska itafaqaa wakhtalafaa wuxuu ku yidhi xaaladu iyo tamyiizku labaduba waa laba ismi oo mansuub ah laakiin waxay isku khilaafsan yihiin xagga wadciga waxa loo dejiyey leanna xaalada maxaa loo dejiyey inay fasirto hay-o tamyiizkana maxaa loo dejiyey inuu fasiro daato iyo mabani dhista waxa laga dhisayo oo waa maxay waxa laga dhisayo waxa weeye xaaladu mushtaq bay ahayd oo wasanka laga keenay waa mushtaq tamyiiskana xaggee laga keenay baynuu nidhi jaamid marka labaduba waa mansuub labaduba waa laba ismi labaduba waa mufasir laakiin tafsiirkaas asalba tafsiirku la waa caddayn soo maa waxa ay fasirayaan horta way isku khilaafayaan oo xaaladuna waa hay-ada isaguna waa daatada waxaa kaloo isku khilaafayaan asalkoodii meesha laga keenay ee laga soo ishtiqaaqday mabnigu waa dhiska meesha laga dhisay xaalada waxaa laga keenay mushtaq tamyiiskana maxaa laga keenay jaamid hadalkaasi marka intaa yar yar rakikada meesha ku jiree u fiirsada uma kila nawcayni labada noocba jaa-a waa yimid fadlatan isagoo dheeri ah kana waa ishtarakaa labadoodaba <coughs> <coughs> xaalada iyo tamyiizka mid waliba oo ka mid ahi kalaamka wuxuu yimid isaga oo hadalka daba dhacaya hadal dhammaystirmay waa meeshaynu odhan jiray laysa juzan min alkalaam hadalka qayb ka mid aha ma aha matalanba mid waliba wuxuu daba dhacayaa mubtada iyo khabar jaa zaydun daaxikan hadalkaas oo dhamay soo ma ah ayib ama wuxuu daba dhacayaa ficil ya faacil daraba zaydun camran oo kale buu dabadhacayaa haddaba waa inuu hadal dhammaystirmay daba dhaco walow faa'iidadii weliba yaan la gaadhin haddaba hadalkaa waxaynu saa u leenahay mar walba faa'iidada ma dhici karto inuu ka maarmo hadalku isagoo hadalkii daba dhacay oo qayb kalaamka ka mida aan ahayn haddana weli waxaa usii baahan kara macnihi saa darteed fadlada lagama wado hadal laga maarmi karo oo la iska goyn karo matal ilahi wuxuu ihi walaa tamshi fi lardi maraxan walaa tamshi ha soconin baa la yihi fi lardi dhulka dhexdiisa laa tamshi ha soconin anta adigu wa ficli faacil soo maa fi lardi dhulka dhexdiisa ha soconin jaarmashuur ku tacalluqa soo maa xaaladii markaa away maraxan hadda waxay daba dhacday hadal dhan oo ficil iyo faacil ah iyo jaar majruur dabadiiba daba dhacday laakiin hadalku maraxanta haddaba ka maarmaa ma laga goyn karaa lagama goyn karo sababto waxaa layihi dhulka ha soconin hee weli way socotaa faa'iidadii walaa tamshi ha soconin fi lardi dhulka dhexdiisa hee maraxan faa'iidadii marka yaa dhamaystiray xaalada dhammaystirtay saa darteed marka waa fadle laleeyahay lagama wado hadalka ka maarma oo hadalku hadda kama maarmo maraxan hadda kama maarmo hadalku ayib ya maraxan xaalaata ki isriday daata maaha waa qaabka aada u socoto dee wuxuu yahay inaad xaragonayso isxaragriridayso xaragadu waa qaabka waa qaabka bimacnaa qaabka aad u socon ha soconin adoo xaragoonhayo isqaadqaadayo xaragoy xus igu tuur midii ahayd oo hidaatada maaha munakaran kaana way wadaageen soo maa munakaran xaal uu yahay mid la nakireeyey labadoodaba kolkii tamyiiska iyo la fiiriya xaalad mid walibana waa maxay waa ismi nakiraa ah weeyaan labaduba waa ismi nakiraa ah. meeshaa waxaa kugu jira soo nakira mayna hadda odhanin amase yuawalu binakira ama waa inuu ismi nakira yahay ama waa in lagu awilayo nakira in lagu awilahayo weeyaan ayib jaaa zaydun baa yimid hee waxdahu waxaa lagu awilayaa munfaridan xaal uu yahay keligii bacda tamaami اljumlati jumlo dhammaystirantay dabadeed xaalu mid weliba yahay labada mid waliba xagu dhacaya hadal dhammaystirmay dabadii walow faa'iidadii yayna dhammaystirmin laakiin labadooda midna ma noqon hayo maxay qayb ka mid aha ma noqon hayo ayb hadalkaana waxaynu nidhi soo maaha labadooduba waa inuu mid weliba yahay nakira samaynaan odhan gobaygan dhegaysta nin wuxuu ihi ra'aytuka lamaa an carafta wujuuhana sadata tibta nafsa yaa qaysu can camrin ra'aytuka waxaan ku arkay buu ihi lamaa an carafta markaad aqoonsatay wujuuhana wejiyadanada wujuuhdanada iyo khatarnimadanada intaad cabsatay baad sadata jeedsatay tibta nafsa naftaadina waad ka raali noqotay wa watibta waad raalli noqotay annafsa min jihati naf xagga naftaad ka raalli noqotay watimii soo maa yaa qaysu qaysow can amrin camrin camar baad ka ka raalli noqotay qadiyadani waxay ahayd yemaniin bay nimankan asalkooda ahaayeen berigii balaayadii isdilku iyo qabaalku socday nin baa nin walaalkii dilay qolada wax laga dilay waa qolo laga taakuroon yahay langaab qolada wax dishayna waayo waa tii khatarta ahayd kiilan gaabka ahaa baa loo tegay qoladii yareed waxaa lagu yihi magti aan ku siina marra bu ihi waa in aan walaalkay usoo aaro hadalka markii hore waa loo jilcinaya soo maha waa yahay baa la yihi sug berrintaanu go-aan kuula imaanaynaa aroortii dambaa weerar lagu soo qaaday isagoo raggii magta uu ka sugayay ay hubaysan yihiin oo diyaara bay u yimaadeen oo raba inay isagana khaarijiyaan marka markuu arkay de arkay xaaladdu inay meel xun marayso wuxuu yihi waxba waa alxamdulilah khayr baan kusugnaa wax dhibi ma jira buli gobanayga marka u tiriyeen marka waxay yidhaahdeen dan ixsaan maaha waxaad u leedahay hadda waan khayrka ad u sheegayso lakin markaad aragtay dhab inay hawshu naga tahay baad walaalkaa iskaga samirtay markaasaad qasab raalli ku noqotay an annafsa hadda waa tamyiiz waxaynuna meesha ku qoran munakaran annafsa waa tamyiiz waana macrifa soo ma jeedaan hmm. haddaba hadalka waa la waa awilaya waxaa lagu awilayaa tibta waad muxuu ahay wanaagsanaatay nafsan min jihati naf gobayga darti baa u geeyey gobayga darti baa u geeyey ayib bacda tamaami ljumlati jumladu markay dhamaystiratay kadib labadu waa inay yihiin walow faaidadii hadalka yaan la gaadhin be laakiin waa in hadal dhamaystirmay kadib uu yahay laakiin intaa way wadaageen soo maa intaa way soo wada socdeena maxay ku kala duwan yihiin waaka laakiinse lagu noqoye lakin waa listidraag idaa nadarta markaad fiiriso fi ismi lxaali xaalada ismigeeda ilan xaaladu ismeed sooma ahayn alsmu sariixu soomayna soo marin alwilmu awal wajadta waxaad helaysaa ushtuqa isagoo laga keenay min alafcaali afcaasha xaggeeda afcaasha weliba mutasarifka ah uma yuraa waxaa la arkayaa intaa dabadeedna cinda ictibaari man qof fiirintii caqala kasay jawaaba kayfe kayfe jawaabkeed sidee jawaab inay u noqonayso fii su-aali man qof su-aashiisa ala weydiiyey wuxuu ku yidhi labaduba waa ismi way wadaagaan labaduba waa mansuuba way wadaagaan labaduba waa fadli way wadaagaan labaduba waxbay fasiraan walow haba kale bedelaado qaabka ay u fasirayaan labaduba hadal dhamaystiran gadaashiis bay dhacaan laakiin xaalada markaad fiiriso waxaad arkaysaa tamyiizka inay qodobe kaga duwan tahay tamyiizkuna xaalada uu qodobe kaga duway tamyiiska u kaadhi oo waa maxay ismiga xaalada waxaad ogaanaysaa waa mushtaq tamyiizkuna muxuu ahaa jaamid xaaladu marka waa mushtaq laakin tamyiizku waa maxay waa jaamid meel laga keenay ma laha matalan ba raakiban kolkii hadda laleeyahay waa rakibaa laga keenay laakin annafsa nafsan naf xagee laga keenay meel alla meelaad u dhaqaajisa ma laha hortakaa way ku kala duwan yihiin labo xaaladu waa su-aal bay jawaab u tahay macnuhu maaha inay qasab u tahay jawaab laakiin waxay u suubataa kayfa inay u noqon karto jawaab bimacnaa inay u noqon karto jawaab inay u noqon karto su-aal lagu weydiiyey mithaalkiisu waa maxay laba laa kayfay ku kala duwan yihiin mithaalu waxa weeye jaa alamiiru raakiban jaa waxaa yimid mithaalu ay mithaalu lxaali lmawsuuf bimaa dukir mithaalka xaalada ee ku sifoobay intaan soo sheegna waxa weeye jaa alamiiru amiirkiibaa yimid heeh raakiban xaal uu yahay kii gaadiid fuushan u fiirsado ismiga hadda fasirahaya waxa qarsoomay ee qaabka ah waa raakiban raakiban hadda muxuu fasiray qaabkii uu ninkani ku yimid tilmaanta waynu haynaa soo maa waa mushtaqo waxaa laga keenay rakiba laakiin wuxuu ku yidhi jawaabna waxay u noqotaa kayfa oo waa maxay jaa waxaa yimid alamiiru amiirkii meesha maxaa ku jira kayfa jaa alamiir kayfa jaa see uu ku yimid wey markaas waxaad odhanaysaa daaxikan ama raakiban isagoo gaadiid fushan ayuu yimid waa tadbiiqisay marka wa qaama qusun ninkii qas la odhan jiray baa istaagay fii cukaada cukaada dhexdeedu istaagay haye khaaiban xaaluu yahay kii khudbaynhaya waa khaaba waa ismi waa mansuub wax qarsoomay oo waa maxay maanta waxaa yimid ninkii hebel loo markaasa waxaa la yihi qaabkee buu yimid ma isagoo cadhaysan ma isagoo faraxsan ma isagoo hadlahaya ma isagoo aamusan war sidee buu ku yimid markaasa waxaa lagu yidhi wuxuu ku yimid isagoo isagoo oo khudbaynhaya buu yimid cukaado meesha cukaado la yidhaahdo suuqaqi jaahiliga suuq ka mida weeye cukaado iyo majinno webigii la odhan jiray iyo waa meesha qureeshtu ay ku ganacsan jirtay gaar ahaan suuqan xoolaha mahayn wax lagu kala gedi jiray waxa lagu kala gedi jiray carabta iyo soomaalidu meel bay iska shabahaan waxba ma qori jirin carabtu soomaaliduna waxba ma qori jirin laakiin taariikhda iyo waxa ay rabaan maxay soomalidu ku cabiri jirtay gobayga soo ma waa la soo gobi jireen adooddu waxay samayn jirtay sanad kasta cukaadaa la isugu imaan jiray cukaado meesha la odhan jiray waktiga cukaado jahili bahayd waa la baabiiyey cukaada waa waadi naqla hadda waa mako meesha yareed aragtay xaramka agtiisa ah ee waadi naqla loo yaqaano halkaasay isugu tegi jireen banaankaas waadunaqla isugu tegi jireen markii xajka la xajinayo lagu dhaadhaco <coughs> bannaanka carafa sokodiisa ah waxaa marka waa la isku horeysan jiray yaa ugu khatarsan gobayga maanta carab koobka yaa qaaday weeyaan marka nin waliba gobayga u hayabaa halkaa lagu soo bandhigi jiray ninka ay isku raacdo shucaradu inuu ninkan yahay kaasaa lagu xiri jiray kacbada korkeeda yaa qaaday koobka hebel gobaygiisana waxaa lagu dari jiray mucalaqaadka ee lagu dari jiray sabca almucalaqaat cashar almucalaqaat <laughs> halkaasaa lagu celi jiray qof kasta oo marka dawaafaya waa ujeedaa cukaada marka waa kaa sanad walba halkaas isugu imaan jireen haddaba ninkan cukaad ninka la yidhahda muxuu ahaay qusi waayo ninku nin caan uu ahaayo kolkii meesha la isugu yimaado riwaayadaystu ahaa uu khudbayn jiray hadalla macmacaan buu dadka ku dhihi jiray ninkaasi wuxuu ahaa dadkii jaahiliga isagoo lagu jira laakiin ogaa inuu ilaahay jiro waxyaabaha xunxunkoo dhanna iska dhaafay buu ahaa iska dhaafay meesha marka markii laisugu yimaado ilan waa meel la isku caayo reer hebel iyo reer hebel iyo landheeranimo iyo balaayiya baas isaga marka gobaygiisu wacdi buu ahaa wuu wacdin jiray jooji odhan jiray waxaan kadeeta khudbadiisa wuxuu odhan jiray ijtamicuu wasmacuu wacuu buu odhan jiray war dhegaysta war aamusa war kala tegtegina wuxuu odhan jiray man caasha maata qof walba oo noolaada wuu dhiman doonaa waman maata faata qof dhintay dhintayna waa tegey laakiin waxaa ka dhiban wayarjic wuu soo noqonayaa isagu laakiin ma odhan jirin saa wuu soo noqonayaa lawajaahili ninkue ko wamaa huwa aatin aatin buu odhan jiray wax alla wixii imaan doonaay laabudda wuu imaanayaa waa dadka rumaysnaa inuu nebi maxamed soo bixi doono aakhirka wuxuu odhan jiray ina fi samaai khabaran walla cirkaan war baa ku jira buu odhan jiray cirkaan war baa ku jira wa ina fi lardi la cibran dhulka dhexdiisana cibrooyin fara badan baa ku jira qofka cibro qaadan haya ayuu odhan jiray wuxuu akrin jiray ninkaasi mihaadun mawduucun cirkii dhulka kolka lasoo fiiriy waa gobol iyo waa gobol la fidiyey iyo wa sakfun marfuucun iyo saanqaaf kor loo qaaday wa nujuumun tabuuru iyo xidigo socda wa bixaarun laa taquuru iyo buuro aan weligood dhammaan haynin buu odhan jiray baashaasu ka dhaqaaqi jiray markiisa kolka iyagu iscaaya hayaan waa waanin suma jeeda war qof kasta oo dhintay soo laaban maayo qof walboo nool wuu dhiman ku dhintayna soo laaban maayo ayib haddaba ninkaasi waa yimid waxaa ii qoran marka aniga min waxa ka mid a mankeebuu daakani ahaba fi lfinaai guriga dhexdiisa ku sugan qaacidan xaaliha kii fadhiya waa qaacadda waa isku midkii un wabictu waan gaday bidirhamin baan ku gaday iyo fasaacida wax ka sareeya ayaan ku gaday wabictu waxaan ku gaday bidirhamin iyo fasaacida wax ka sareeya waaba khaladba waa tamyiiz sooma jeedaan waxaa kamid a xaaladii kaa hore waa sax laakiin ka dambe waa tamyiiz wey adiga muxuu kuu qoray balsaa adiga waxba ku qoran soo maa hashulid kuwaasaa sax ah, ah saasa kana mithaalu jaa alamiiru raakiban waqaama qusum fii cukaaba khaiban lamitatan muwaxishan alalun ah, ah, shaqo kuma lakani yaluuxu kaanahu khilalu shanqiiti allahu naxariiste yaluuxu kaanahu khilalu meeshu oran jiray maxamed amin shanqiiti waa gobay kaasi shaqo laha <laughs> shaqo kuma <coughs> ayib xaasilku marka waxay tahay u fiirsada ya ha waa gobay un soo maaha waa mithaal wey waa mithaal hayt absolut iska wala taas waa khalad ba shaqayskuma leh ayib haddaba xaasilku waxay tahay dhegta hadda hala taago maanta o dhan waxaa isku marnaa xaale iyo temyiis xaalada iyo tamyiisku itafaqaa fii khamsatin shan way wadaagaan shan way wadaagaan kow labaduba waa laba ismi way wadaagaan labaduba waa laba nakiro way wadaagaan labaduba waa laba fadlo oo hadal dhammaystirmay bay dhacaan labaduba waxay fasiraan wax qarsoomay bimacnaa wax shaki ku jiray bay shakiga ka kor yeelaan walow qaabka ay u kala kor yeelayaan haba kala duwanaadeen toddobana way isku khilaafaan waxay nidhi waxay isku khilaaf isku waafaqeen ismayn nakiratayn fadlatayn mansuubatayn raaficatayn lilibhaam ama almufasir liman bahama shanta wadaagaan sooma toddobana ikhtalafa toddobana way ku kala tagaan kow <coughs> waa laba ismi waa laba nakiro waa laba fadlo bimacnaa hadal dhamaystirmay kadib ay dhacayaan weeye waa laba mansuub labaduba waxay fasirayaan wax qarsoomay shantaa way wadaagaan laakin qaabka ay u fasirayaanba kala bedelan todobana way isku khilaafaan baynu ugu kala bedelayn todobadaasi midda koobaad xaaladu mufradna way ku timaadaa jumlana way ku timaadaa wax shabahana way ku timaadaa xaaladu ha laakin tamyiizku laa yakunu ilaa isman mufradan tamyiizku weligii waa ism mufrada laakiin xaaladu ismina way noqon mufradna way noqon jumlana way noqon wax shabahana way noqonaysaa waa koo soo ana alxaala tajiu mufradatan wa jumlatan wa shibaha watamyiizu laa yakunu ilaa mufradan ilaa ism mufrad tamyiizku waa ism mufrada weligii laakiin xaaladu mufradna way ku timaadaa jumlana way ku timaadaa wax shabahana way ku timaadaa kaa way isku khilaafeen oo kow sooma labo xaaladu waxaynu idhi waa mansuub sooma tamyiizkuna waa mansuub xaaladu mansuuba ha ahaatee waa bimacnaa fi xaaladu waa bimacnaa fi tamyiiskuna waa bimacnaa min albayaaniya matalanba kolka lagu leeya jaa zaydun baa yimid raakiban xaal u yahay kii fuushan ay fi rakbi wuxuu ku sugan yahay maxay baalkan uu fuushan yahay dhexdiisa bimacnaa fi bay wadataa xaaladu tamyiisku laakiin wuxuu wataa bimacnaa min mintii bayaaniyada ahayd zayd baa yimid ee isagoo buuran buu yimid ayib laba soo maa saddex xaaladu waxaa dhici karta <coughs> hadalku inuu ku dhammaado <coughs> isagousan ka maarmi karin sida aayaddii hadda aynu soo mitaalina walaa tamshi fi lardi maraxan hadalka ku dhammaanhaya isagoo weliba uusan ka maarmi karin wa tamyiizu laysa kadalika weligii tamyiizku laakiin ma ahaanayo kelmaddu waxaysan ka maarmin afar xaaladu way tacadudi kartaa jaa zaydun baa yimid raakiban xaaluu yahay kii fuushan wa daaxikan xaaluu yahay kii qoslahaya wa qaadiban xaaluu yahay kii cadhaysan soo ma jeedid xaaladu way tacadudi kartaa laakiin tamyiizku weligii ma tacadudi karo weligii ma tacadudi karo tamyiizku shan xaaladu caamilkeeda inay kasoo hormartaa dhici karta markuu yahay ficil mutasarifa ama wasfi ama wax shabaha tamyiizku sida saxdaa weligii caamilkiisa kama soo hormari karo xaaladu way kasoo soo hormari kartaa caamilka laakiin tamyiizku weligii kama soo hormari karo caamilkiisa lix <coughs> xaalada xaqeedu waa mushtaq waa meeshiis uu khilaafaya soo garan maysaan ee matri noogu qornayd laakiin tamyiizku xaqiisu waa jaamid way isku khilaafeen xagga midna waa mushtaq oo waa xaalada midna waa jaamid oo waa maxay waa tamyiizka toddobo xaaladu waxay imaanaysaa iyadoo mu-akidatu licaamiliha caamilkeeda iyadoo adkaysa imaanaysaa laakiin tamyiisku weligii ma imaanhaya isagoo caamilkiisa adkaynhaya bal ee daatada unbu isagu fasirahaya ayib maxaynu nidhi itafaqa fi hamsa waftaraqa fi sabca isku dara marka waa imisa toddoba toddobiya shan markii la isku daro labiya toban soo maaha labiya tobanka shanna way wadaagaan toddobana way isku khilaafsan yihiin way ku kala duwan yihiin meesha waxaa kugu jira xaaladu baa qaybo badan la iyadana ilaa labaatan qaybood weeye ilaa labaatan qaybood ama kow iyo toban xaaloba ugu waaweyn xaalada mid waxaa la idhahdaa xaala mutanaqila laazim ma aha midna waa laazima tanaba mutanaqilada haddaan labada hadda sheegno si loo yar fahmo bal inay qaybo badan iyada lafteeda tahay mutanaqiladu waxaanu ihi jaa-a zaydun baa yimid raakiban isagoo fuushan weligii magaadidu buu fuushanaanaya xaalada maxaa loo yaqaanaa mutanaqila xaalad buu ku sugnaan karaa haddana xaala kalu kusugan ku sugnaan karaa isagoo daaxikanabu yimid qaadiban haddana marlabaad isagoo cadhaysa bu yimid khaatiban isagoo khudbaynayaba yimid xaalada labaad waxaa loo yaqaanaa xaala laazima matalanba waa khuliqa alinsaanu daciifan insaanka waxaa la abuuray isagaoo tabar daran muxuu buu weligii yeelanayaa insaanku weligii waa ku sugay tabardarada xaalo waxaa loo yaqaanaa maqsuuda jaa zaydun daaxikan mid afraad baa jirto muutia la yidhaahdaa matalan ba waxaa weeye fatamahala laha basharan sawiyan shan xaalo waxaa jirta muqaaranatu fi zaman la yidhaahdo wahaadaa bacli shaykhan oo kaleeto zamankay ku wadaagaan xaalad lixaad baa jirto la yidhahdo maxki maxkiya laga xikaayoonhayo waana maxay weligeed waa midda maadiga ah jaa zaydu zaydun baa yimid amsi raakiban maxaad ka xikaayoonaysaa inuu shalay yimid nin xaalad toddobaad baa jirto oo muqadare la yidhaahdo ama mustaqbaliya labadaba waa la yidhaahdaa fadkhuluhaa khaalidiina fadkhuluhaa gala naarta khaalidiina xaalatiin kuwa ku waarahaya ay muqadariina alkhuluuda idinkoo qadaranaya inaydun weligiin meesha aydun ku waaraysaan xaalo toddobaad baa jirta waxaa la yidhahdaa mubayina xaalo wax caddaynaysa muasisana waa la yidhaahdaa muasisa waa la yidhaahdaa waana sida ay u badan tahay dhammaan inta mithaal hadda aynu soo maray oo dhanna qaybtaasi soo gelaysaa waa muasisa kulligeed waa muasisa ayib xaalad tobnaad baa jira waa xaala munfarida haalibkana jamiicu lamhila inta badan way usuu badaan xaalada koo iyo tobnaadna mutacadida la yidhahda way tacadudi kartaa waana laba qismood mutaraadifa iyo mutadaakhila la yidhahdaa waxba isku wareerinayna taas adigu waxaad ogaataan xaaladu hal noocun waxaa ugu weyn in la yidhahda laazima iyo mutanaqila xaalo aan weligeed kaa zuulaynin iyo xaalad kaa zuulaysa oo mutanaqila ah wallah subxana wa tacala aclam